baabu tarki lqiraa'ati qirada oo laga tagayuu baabkan u baab yahay khalfa alimaami imaamka gadaashiisa fii ma jahra bihi wuxuu la jahray in aan gadaashiisa wax la akhrinin ayuu imaamku uu eh, eh, baabaystay caleyh raxmat oo ninka imaamka ah hadduu marba quraan aan akhrinayo gadaashiisa inaan wax kale la akhrinin ayuu baabkan u baabaystay masaladan waa masalo khilaafi ah alqira'a khalfa alimaam imaamka markuu salaad u taagan yahay uu qur-aanka akhrina in gadaashiisa u akhriya qofka maamuumka ah saddex madhabood ay culimmada isugu khilaafeen madhabka koobaad waxaa weeyaan in la akhriya inay mashruuc ahayn oonan waxba la akhrinaynin marba imaamka hadduu qira u taagan yahay inaad dhub iska aamusto ood waxba akhrinin culimada qayb ka mid ayaa sidaa qabaan qodoba qodobkaas oo imaamkunbaa wax akhrin adna waa dhegaysani oo idaa quri'a alqur'aanu fastamicuu lahu ansituu iyo adilada noocaas ay soo deliishanaan iyo kuwa hadda noo imaan doonaba madhabka labaadna waxaa weeyaan waa madhab qaba ma'muumka haddii imaamka uusan qiradiisa maqlaynin imaamka qeyradiisa usan maqlaynin oo meesha uu ka fog yahay tusaale ahaan amaba microfon usan jirin amaba salaaddii aynan ahayn salaad jahriye ah oo salaad siriye ay tahay xilligaas kale uu akhrina ay leeyihiin madhabka saddexaad oo jamhuur ahlicilmi ay qabaan waa laa budda min qiraa'at suurati alfaatixa fii jamiici alaxwaal waa tii aan soo marnay suurat alfaatixa imaamka ama salaada kore u qaado ama hoos ha u dhigo xaalad kasta in suurat alfaatixa ma'muumka inuu akhriyo laga rabo inay muxuu ahaay loo baahan yahay waa madhabka saddexaad waana jamhuur ahlicilmi kan ay qabaan waana in allahu tacala kan raajix biidn baari tabaaraka wa tacaala <clears throat> sagaal boqol iyo toban iyo sagaalaad waa xadiid saxiixa qaala alimaam nasaai aleyh raxmat ullah akhbarana qutayb bn saciid can malik bn anas bn abdahijra can hisham maxamed shab zuhri waa imaamkii can ibn ukeymata ibnu ukaymata waa nin nagu cusub soo maragtan haddaa filaya ismuhu cumaara cumaaro ayaa la yihahdaa aljundaci ayaa la yihahdaa jundaci magaciisu waa sidaas cumaaro ayaa la yihahdaa abulwaliid almadani waa iqa abu ibnu ukayma ukaymata cumaaro ayaa magaciisa la yihahdaa alleythi waa iqa <clears throat> can abi hurayrata wuxuu ka radi alahu taala arda abu hurayre ayuu ka wariyey marba hadduu qofka abu hurayre ka wariyay waa taabici hadduusan mursil lahayn ana rasuula اllahi sala اllahu alay slm rsulka alle wuxuu ka soo laabtay uu ka salaam noqsaday min salaatin salaad oo jahara fiiha uu kor u qaaday bilqira'ati qiradu kor u qaaday ayuu nabiga ka salaam noqsaday sida salaadda maqrib haddaan tukanoo kale allah naga aqbalay faqaala wuxuu yidhi hal qara'a macii axadu minkum aanifan hal qara'a miyuu akhriyey macii aniga la jirkayga axadun qof oo minkum adinka idinka mid ah aanifan goordhow garamyuu la imaada oo inta aniga salaadan ku jira qur-aanka akhrinayay qof adinka idinka mid ah oo qira akhri miya idinku jira qaala rajulin baa wuxuu yidhi nacam haya rasul rasuulka allow innii aniga e, nacam qaala rajulin baa wuxuu yidhi nacam haya rasul rasuulka allow saasuu yidhi qaala wuxuu yidhi innii aniga aquulu waxaan isleeyahay maa lii unaazacu اqur'aan maa lii maxaa idaaray oo igu dhacay unaazacu ligula dhegan yahay alqur'aana qur yani qur lila haystaa oo munaasacada qofka wax laisla qabsaday oo lsqof kana dhan u jiidani kana lasii jiidani wahaakada yani qur ayaa ligula dhegan yahay waa lila akhrina weyaan saasaan isleeyahay qaala wuxuu yidhi fantahaa kadibna waxaa ka reetoomay annaasu dadkii can alqira'ati qur akhrin fii ma jahara fiihi fii ma salaadihii jahra uu la jahri fii ma shaygii jahra uu la jahray ama salaadihii fiihi gudihiisa rasuul rasulka a sal slm bilqira'ati akhrinta oo min asalaati salaad ka mid a ah. fii ma wixii jahra uu la jahray fiihi isaga rasuul lahi rasulka a sal slm biqira'ati qur-aan akhrinta oo min asalaati salaada ka mid a ah. dadkii way ka reebtoomeen ay wax akhriyaan sidaa weeyaan masaladana marka waa tii aan soo marnay oo faataxada laba jeerba ayada meel looga tagaa lama arko sidoo kale waxyaabaha munaasacada kor in loo qaado dadka qaar waxaad arkaysa imaamkii salaad ku jiro ayaa waxaa weeyaan bismi illaahi araxmaan araxiim waa araxmaan araxiim maaliki yowm iddiin wuu iska aamusay hal mar uu la boodi ihdina asiraata almustaqiim markaasaa mid waxaa wey u subxaana rabbiya alclaa wabixamdi subxaana rabbiya alclaa wabixamdi ama rukuucdii moogtu waa imtixaan imtixaanaadka taaganay ka mid tahay laakiin masjidka inuu ku yaryahay ragga qaar waa ragga ugu khushuuc badan la socda qaarkood yacni qof ka khushuuc badan inaad aragto waa naadir oo weliba ka adkaar badan laakiin maca daalika haddana waxaa weeye markii ay noqoto yani waxyaaba oo khushuucda ay ugeynaya waa isilmaamaya dhawaaqaya marka waxyaabaas oo kale marka in eh, khushuuca lala imaado liskana warqaba oo qofku usi isilmaamina loo baahanya ya waayahay <clears throat> xadiidka ama baabka sagaal iyo labaatanaad baabu qiraa'ati umi اlqur'aan qur-aanka hooyadii ama um اlqur'aan suuradda loo yaqaano faatixada akhrinteeda iyuu baabkan u baabaya khalfa alimaam imaam gadaashii fii ma salaadihii jahra bihi imaam imaamku ula jahray in faatixada in la akhriyo loo baahan yahay ayuu baabkan u baabaya ama akhrinteeda wuxuu yahay xadiidkan soo socda waa xadiid sagaal boqol iyo labaatanaad waa xadiid daciifa qala imam النسائي alيه رaحmat الlah akhbarana هiشhaam ibn camaar هiشhaam ibn camaar asulami adimashqi waa saduuq muqri dadka ayuu qur-aanka baraa weliba nin runtii eh, muqina weeyaan eh, markii dambena da ahaan aad u weynaaday kadibna kaana yatalaqan fa xadiiu qadiimu asax xadiidkiisii hore oo markuu dayaray uu weydi uu soo wariyey ayaa saxnimo badan laakiin markuu weynaaday kadib kaana yatalaqan yatalaqan waxay tahay ra oo taqaanaa qofka saasaa soomaan ha iskale sidaa sidaas samayn talaanka saas mxua mutalaqi saas weyaan qofka yiraac naqan qofka wa all wi la sheegaba nacam sax wa soo sidaas samayn sameen wixii moogta ma xifdigiiya ku markaasuu haa iska leeyi cilmiga horaan waxaan u sheegnay bidaayada kutuba cilmi lagaa shaki gelin kara cilmi ma aha masalada qabsada cilmi lagaa shaki gelin karo ni masalada sidaa sidaa sidaa ma ahayn amaba ni cilmi aad marka la rogmaysaa masale haddii aad qabato si fiican meel udhig yaan dib damasha kaa gelin haddii aan hadda liisweydiiyo oo la yidhaahda shaykh shaykh shaykh annasaa'i oo sufyaana waa ke haddii hadda aan dhahno ma uya ibnu cuyayna mise hawri inaad tidhaahdo ma soomehen ibnuaymen ha inaad tirahdo maya sax maaha waa inaad tira maya ood si cad u dhahdo ood dhihi karta maya ninkaas saddexaad waa athawri wa booskaas ma geli kara ibnu cuyayn inaad tirahdaba cilmiga marka waxaa weya cilmi lagaa sheeganla cilmi ma noqonay wixii markii yarood barato wax waxaa laga dhigaa oo khalaas waad barani waad ku dhegi marka shaki aad kaa gelin wuxuuna ku imaan karaa arrinka isaga bikasra bikasrati almiraas in kucelcelinta qofku cilmigu ku celceliyo taas buu muxuu ku noqon karaa masaaisha markaad masale aad qabato masalada ayada waxaa weeyaan sug tusaale ahaan geeli waxaad ka hadlaysaa zakadiisaa lagu weydiiyey miyuquu ku galaa geel zaka shanuu ku galaa markuu toban noqdo muxuu noqoni markuu soddon noqdo muxuu noqoni markuu lixdan iyo kow ilaa toddobaatan iyo shan gaaro miiquu noqoni waxyaabahaas waa inaad dabtiso waa masaaishii fudud oo qofkana sida faatixada inaad u barta loo baahan yahi intaas yar waxay kaa caawinaysaa marka way wax badan kaaga taraysaa cilmigaada inuu noqdo cilmi aanan lagu waswaasin karin mar kasta mark marka lagu waswaasiyeba kitaabiyan ku noqona baad leeda weliga kitaab maad raadini dad ka ar kitaab waxaa laga yaba inaad kitaab meenad iyo laadman helin marka masaaishaas yaryar iska sugitaankooda waxay kaa caawinaysaa cilmigaada maogtahay eh, aadata biyaha roobka od arteen dhibacyo yarwa marka haddii aad masalada meel iskaga xirto oo tan meel iskaga xirto oo tan kale meel iskaga xirto ood muraajacayso ood ku noqoto ood adiga iyo raggii kale isweydiisaan oo taas maxay ahayd oo heblow adiga waad gaftay maadmaan gafin wahaakada oo meel iskula xiro alcilmu bayna talaamiid oo tan ay culimada leeyihiin muddo yar waxaad arkaysaa adigoo cilmigaad u yahay cilmi tiirar adag ku taagan oo wixii lagu weydiiyey wax badan oo ka mid ah markiiba aan u baahanayn inaad muraajac badan samayso marka cilmiga saas haloo ha ogaado waa qaacido aad u qiimo badan oo aad u wanaag badan sidaa weyaan asal allah an yuwafiqina lilcilmi naafic walcamali saalix waa yahay ninka la yidhahdo marka hishaam ibnu camaar waa ninkaas weeyaan kaana yatalaqan fa xadiiu اqadiim asax can sadaqa sow sadaqa idinma qorno can sadaqa ibnu khaalid اlqurayshi waa iqa can zayd ibn waaqid اqurayشhi waa iqa can xaraam ibnu xakiim xisaam ibnu xakiim ha umalaynin xisaam ibnu xakiimka saxaabigaha haddii aad kan u malaysaan waad lugoodeen waa ninkii sa'altu rasul lah sal sl faacطaani uma sa'altu faacطaani soo ma xasustaan xakiim ibnu xisaam ma aha ninkan waxaa weeyaan waa xaraam ibnu xakiim weeyaan alanصaari waa iqa can naafic ibn maxamuud ibn rabiica naziil beyt اmaqdis beyt maqdis u degnaan jira waa iqa can ubat bni saamit radi alahu ta arda qal wuxu yihi salla bina rasul rasulka ayaana dujiyy sal slm bacda salawaat salaadaha qaarkood ayuuna dujiyey allatii taasoo yujharu fiiha bilqira qirada lala jahro faqaala kadib nabig wuxu yh sl slm laa yaqra'anna axadu qof yuusan akhrinoo minkum idinka idin ka mid a idaa jahartu bilqira'a qirada haddii aan kor u qaado yuusan akhrin ilaa biumi qur'aan suurat alfaatixa mooyaan yuusan akhrin culimada xataa oo inkastoo adilo yani wuduuxu habuut inay sugan tahay caddahay oo saxeyn ku yeela iyo sunankaba ay ku caddahay faatixada in laga tegi karin haddana culimada eh, qaba inaan faatixada laga tegin waxyaabay daliishadaan xadiidkan ayaa ka mid ah laakiin waa daciif loomana baahno dacfigiisa oo xadiid saxiixa ayaa noo tuuran bifadli illah caza wajal tawiilu qowlihi caza wajal baabu tawiili qowlihi qowlka alla fasiritaanka iyuu baabkan u baab yahay caza wajal caza haalib ahay wajalla weynaaye waidaa quri'a alqur'aanu fastamicuu lahu waansituu lacalakum turxamuun waidaa quriya haddii la akhriyo alqur'aanu qur'aanka alle iyo kalaamka alle fastamicuu dhegaysta lahu isaga waansituu u dheg raariciya oo macnihiisa tafahum iyo tadabbur la imaada lacalakum turxamuuna inaad lidiin naxariisa ayaad mudantihiin ayuu rabbi subxaana wa tacaala fasiritaanka la fasira ayuu baabkan u baabiyay xadiid sagaal boqol iyo ko iyo labaatanaad waa xadiis xasan saxiix weyaan xasanun saxiixun macnihiis waan soo dhaafnay oo waana soo garanay xasan hadduu laba ariiq leeyahay xasanun fii ariiq wa saxiixun fii ariiq laba jiduu ku imaaday xadiidka riwaaya muxuu aha riwaada sanadka uu ku imaaday weeyaan haddii laakiin hal ariiq uu leeyahayna waa xasanu cinda qowm wa saxiixun cinda qowm sidaa markaa loola socdayaan ayadna lagu sheegshegay qala imam النasai alيه ramat lla abarana aljaruud ibn mucaad aلtirmidi wa iqaة rumya biاlirja imam tirmidiga taqanin maahan oo saaxib sunanka maaha waa nin kale akhbarna aljaruud ibn mucaad aلtirmidi wa iqaة rumya biاlirja murjinimo ayaa lagu sheegay lakin waa iqa qala xadaثna abu khalid اaxmar abu khaalid اaxmar waa sulaymaan ibnu xayaan alasdi wa saduuqu yukhطi uu gafaa waana saduuq can muxamed ibnu cajlaan maxamed ibn cajlaan waa saduuq اkhtalطa calayhi axaadiiث abu hurayra abu hurayra xadiistiisa ayaa iska dhex gashay can zayd ibn aslam hadda yuu ka waranaya abu hurayre sooma can zayd ibn aslamin alcadawi waa iqaة caalimu yursil can abi saalix adakwan samaan azayaat dakwan asamaan azayaat saddexdaasba uu leeyahay abi saalix ma saddexdaa magac dakwan ayaa la yihahdaa waa magaciisa cadiga asamaanna waa la yihahdaa subaglihi azayaat saliidlihi wuu iibin jiri wuu beecin jiray intaba waa loo yaqaana waa iqaة habt saliid iibin iyo subag iibin iyo waxba kama tirin waxbana uma dhimin waa iqaة habt ragga abu hurayra xertiisa rag ugu muuqmuuq ayuu ka mid yahay raximah اllah can abi hurayrata aلصaxaabiy اljaliil cabdiraxmaan sakri addawsi radi allahu ta arda qala wuxu yhi abu hurayra qaala rasulka rasuulkan wuxu yih sal slm inamaa in kale ma ahni jucila waxaa la yeelaa imaam imaamka oo loo imaam looga dhigay liyutama bihi in lagu daydo haddii in aan lagu dayanaynin xagga maxaa loo joojin ummaddu ka mid noqon laha sooma in lagu daydo ayaa loo yeelay bihi isaga faidaa kabara allah akbar haduu yihahda fakabiruu adinkana allah akbar la imaado waidaa qara'a hadduu akhriyo qur-aankana faansituu adinkana dhagraarciy oo dhegaysto waida qaala haduu yidha samica allahu liman xamidahu hadduu yidha samic allah inuu maqla wuuna ajiiba liman xamidahu qof kuma hadliyo faquluu waxaad tihahdaan allaahuma allahyow rabbanaa rabbiganago laka ayuu ku sugnaaday alxamdu mahad marka qur-aankii haddii la akhriyo la dhegaysto ayuu ku fasiray nabigeena sala allahu calayh wasalam amaba uu sheegay xadiid sagaal boqol laba iyo labaatanaad waa xadiid xasan saxiix weeyaan xadiidka hore iyo asaga isku mid qaala imam nasa aleh ramat lla abarana ibn cabdillahi almubaarak almukharami weeyaan waa laga reebay mujadan nisbadi waa ثiqة qala xadaثna mحamed بن سعيid الأنصاري الأshلي صaduq weyaan qala xadaثnii mحamed بن cajlan waa صaduq hadda aan soo marnay o اkhtalطa أو اkhtalطت عalayha xadيث abu هurayرة عan زayd بن أسلم الcadوي عan abi صالح الذakوان السمان الزyات can abi hurayrata radi allah ta qa abi hurayra qaala rasul rasulka wuxu yhi sal slm inamaa in kalama jucila waxaa loo yihah imaam imaamka liyutama bihi in lagu daydo ayaa loo imaam looga dhigay faida kabara hadduu alla akbar yihahdo fakabiruu waida qaratum aw ida qara haddii aad u akhrido amusa qaala abuu cabdiraxmaan wuxuu yidhi kaana almukharami mukharami oo raawigii amaba sheekha eh, nasaa ah ayuu la jeedaa kaana almukharami sheekhayga oo mukharim wuxuu ahaan jiray ayuu leey imaam nasaa yaquulu mid yidhaahdo huwa isaga waa iqa isaga waa iqa yacni wuxuu la jeedaa muxamed ibnu saciid alansaari ninkaas isaga uu ka wariyey oo markuu muxamed ibn cabdilaahi mubaarak اmkarami qaala xadaana muxamed ibn saciid aansari mamed ibn saciid ansari wuxuu dhihi jiray waa iqa oo ficlan waxaa weeyaan markii baaritaan dheer lagu sameeyey waa saduuq xifdigiisa ayaa wax yar ayaa waxaa weyaan ragga iqada uusan ku gaaraynin itifaau mamuumi biqira'ati imaam baabu iktifaai mamuum mamuumki inuu ku kaaftooma biqira'ati imaam imaamka akhrintiisa ayuu baabkan ubaabay xadiidka sagaal boqol iyo saddex iyo labaatanaad waa xadiis saxiix isnaada weyaan qaala imaam nasaai aleh ramat ula akhbarana haaruun ibn cabdilaah albaqdaadi iqa weeyaan qaala xadaanaa zayd ibn xubaab zayd ibn xubaab abulxasan alcukli weeyaan waa saduuqun yukhطiu fii xadiidi hawri imaam hawri ad wax ka wariy wuu ku gafaa lakiin halkan hawri kama waranin qaala xadaanaa mucaawiya ibnu ibnu صaalix alxadrami undulus ayuu qaadi ka ahan jiray undulus baan soo marnayo waa meesha sbain loo yaqaano maanta oo raad islaan uusan ka jirin ilaa n guryihii dhismaa dhisnaa iyo qusuurtii iyo masaajiddii waa gooni laakiin wax kale aanan uusan oolin halkaas ayuu qaadi ka ahan jiray saduuqun lahu awhaam qaala xadaanii waxay warramay abu aahiriya abu zaahiriya waa xudayr ibnu kurayb ayaa la yihah alxadrami waa saduuq qaala xadaanii kaiir ibnu mura alximsi waa iqa alxadrami waa isna can abidarda abidarda magaciisa laba shaybaa muxuu ahaa laba magac ayaa loo sheegaa abudarda waa saxaabiga jailka taqaaneen cuwaymir ibnu qays in la yidhaahdo iyo caamir ibnu qays in la yihahdo alansaari nin saxaabada ragga ugu badan ayuu ahaa weliba masaa'il wuxuu lahaa isaga uu saxaabada kala kala gooni noqday oo ku saabsan arrinkan ku saabsan eh, xoolaha yatiinta xoolaha agoonta iyo habkaloo laqma wuxuu ku saabsan waxaa weeyaan adgooni eh, kaga ahay saxaabada nabigeena sala allah alay slam ayaa jiray eh, yacni xitaa sham ayuu joogi jiray oo bilaadkan sham oo suuriya hadda ay u yarabtan weyn tahay ayuu joogi jiray saxaabadii way isfahmi waayeen markii dambe madiine ayaa la keenay waa laga sii bixiyey meel rabada la yidhaahdo oo taqriiban laba boqol oo wax ka yar u jirta magaalada madiine dhanka eh, bariga dhanka riyaada xaggeed halkaas ayuu marka deegaan dhigtay meel gooni oo tuulah ah. halkaas ayuu marka ku geeriyooday radia allahu taala arda wuxuu dhahay marka markii anin xaaskiisu ku yidhi markii aninte intaad jidka istaagto waxaad tidhaahdaa haada abu darin saaib saaxibu rasuuli اlahi sal l slm intaa dhah raggii marka rag safaray ah soo mareen markaas ay ku tiri abu dar oo saaxib rasul lah meeshaan ah, ah meyd ku ah halkia marka lagu dugay radia allahu tacaala canhu ardaa waa tii nabigeena ku yidhi sal slm laba qof madax u noqonin laba qof ya abaa dar inii araaka ضaciifa laa taأmarana اثnayn walaa tawalayanna maala yatiim nin tabar daran inaad tahay ay kaa muuqdo xagga maamulkuma ficnid laba shay iska ilaali laba qof horta madax u noqonin laba qof madax ha u noqonin tan labaadna xoolo agoonna gacan ha ku qaban saasuu nabigeena ku yihi sala allahu alayh waali wasalam marka qofka waa cibaado badan yahi oo ahlu khayr waa abudar yaa ka cibaado badan yaa ka khayr badan yaa ka fadli badan ummadda nool oo dhan oo hadda joogta laga yaaba ummadda nabi maxamed wi hadda nool iyo abudar haddii laisbarbar dhiga muxuu aha inaad abudar fadli badnaada suuragal maca daalika nabigeena wuxuu u diiday inuu maamul qabto marka maamulka kana sheekha iyo kana cibaado badan kaligeed ma aha saas ma aha waxaa laga yaabaa nin faajir ah inuu muslimiinta ugu khayr badan yahay inuu madax u noqdo nin taqi oo mumin ah oo laakiin maamulka iyo casiime iyo adeeg aanan lahayn laga yaba mararka qaar lidalika sayid cali radia allahu taala wuxuu dhihi jiray ashkuu ila allah ضacfa اlmu'min wa jalad alfaajir ilaahay waxaan u sheeganayaa tabardarida dadka muminiinta iyo dadka ahlu taqwada ah yaa tabaan yani maamulkii iyo adadeygii iyo wixii loo baahnaa iyo wixii iskuma isku iskuma toosna iyo kan faajirka oo ilaahay ka fog subxaana watacaala ad adeegiisa iyo kartidiisa iyo wiiis lidalika nabigan wxu ley sal slam fi xadيث صaxiix almuؤmin اlqawiyu khayru وaxabu ilى اllahi min almuؤmin الضaciif wa fii kuli khayr muminka qawiga ah qawiy biiimaanihi qawiy bimaalihi qawiy bicilmihi qawiy biiraadatihi qawiy biumuurihi kuliha oo awooda badan ayaa waxaa weeyaan ka qiimo badan oo ilaahay agtii weliba looga kalgacaylo badan yahay kan muminka daciifka ah saasuu maxaa yele kan daciifka ah naftiisuu gabaya marka iska dhaaf in ummad kale muslimiin wax u taartee naftiisu gebi mota naftiisu gebi dacfigiisi marka wuxuu kusoo noqonayaa iimaankiisi iyo hawliis isay u taalla laakiin dacfigiisi muslimiintii meel daaqadoo laga soo noqonaya lidalika marka qofka muminka ah waxaa weeyaan waa inuu yani noqdo qof qawi ah khaasatan iimaanka ayaa laga bilaabaya quwat اliimaan iyo wixi ka dambeey markaasa imaanayaan ayna sidaa weeyaan abu dar ninka la yihahdo marka uwaymir ibnu qays amaba caamir ibnu qays alansaari waa haahay can abi dar qaala wuxuu yidhi anahu isaga samicu wuxuu ka maqlay yaquul isagoo ayuu ka maqlay su'ila waxaa la weydiiyey rasuula rasulka ayaa la weydiiyey sal slm a fii kulli salaatin qira'a salaad kasta ma wax aqrin baa la iska rabaa oo in salaad kastoon u istaagana wax aqrin ma laazim ba qaala wuxuu yidhi nacam haa qaala rajulu nin ba wuxuu yidhi min ansaar ansaar ka mid ah wajabat haadihi tan way waajibtay sax weeyaan arrintan waa arrin isku aaday faltafata ilaya wuu isoo milacsaday isoo egay wa kuntu waxaana aqraba alqowmi minhu dadka meesha joogay ninka ugu dhow xagga fadhiga ayaan ahaa amaba qaraabanimo faqaala wuxuu yidhi maa araa إذا arka alimaama imaamka idaa ama alqowma dad hadduu imaam u noqdo ilaa qad kafaahum inuu ka kaafiyey akhrintii ma oyna si dad salaad ka bixiyo iradii ayaga laga rabay inuu ka kaafi mooyin wa kaloo imooda lama arko yani wuu ka kaafina ula jeedaan waaya qaala abu cabdiraxmaan waa taqaana waa ninke saaxibuna aley ramat la imam nisaa wuxuu yidhi abu cabdiraxmaan haada warkan aan soo dhaafnay iyo xukunkan la sheegay can rasuuli illaahi sala la sl rsulka alle in loo tiriyo nabi maxamed sidaa dhahay la yidhaahdo khaa'un waa gaf sax ma aha ma saxno inama in kalama huwa inamaa in kale ma ahani huwa hadalka aan soo dhaafnay qowlu abidarda abudarda hadalkiisa weeyaan radia allahu tacaala canhu wa arda idan xadiidka marfuuc ma ahane waa mowquuf cala aaabi mowquuf cala asaxaabi halkaasu marka rajaxaya walam yuqra haada hadalkaasna lama akhrin alxadiid maca alkitaab ay alxadiid almarfuuc fii ma quri'a min alkitaab lam yakun minhu yaعni xadiidkan markii alimaam النasaa-i kitaabkiisa lagu dul akrinayey xadiid ahaan looma akrinin oo xadii marfuuc ahaan looma akrinin xadii ahaan waa loo akriyey lakiin marfuuc ahaan looma akrin xadii mawqof ahaan loo akri weyaan walam yuqra lama akrinin hada kan maca alkitaaba kitaabka marfuucaadka kitaab marka la akrinayo laguma darin sidaa weyaan amaba imaam nasaai ha lagu dul akriyo amaba waxaa weeyaan rag ka dambeeye ha lagu akriyo laakiin gaaliban imam nasaai weyaan in arinkaas uu yahay xadiidkan uusan marfuuc ahayn oo u yahay laba ninoo jabal ah ayaa ku raacday kan koobaad waa kee alimaam daaruqutni daaruqutni waa taqaanaan saaxib alcilal cilada axaadiista farsamo axaadiista insax atacbiir weeyaan cilad kastoo qarsoon waxa meesha ay ku jirta ayuu muxuu ugu tegi caadi ma ahayn alimaam kadalika eh, ninka kaloo ku raacayna waxaa weeyaan alimaam albayhaqi weyaan raximahum اllahu jamiica waayahay xadiidkan marka in imaamka hadduu marba salaad akhriyo aan laga rabin ma'muumka qira waa mawquuf marka marfuuc ilaa rasuli lah sal sl ma ahan baabun amaba maa yujziu wixii muxuu ahaa kaga filnaana min alqira'ati akhrinta liman qof laa yuxsin alqur'aan qof qur-aanka aan aqoonin qur-aanka booskiis maxaa ugeli salaad faatixada laga raba inuu aqriyo qur-aankiina maba yaqaano faatixada ma yaqaano qofka se u yeelanaya hadduu soo islaamay maalinka sood aragtay dad soo islaaminaa salaad waa la gelin salaaduu gelaya marka soo muxuu ahaa soo qabaysan salaaduu geli see la yeeli muxuu akrinaya faatixaba yaqaanaba wuxuu akrinaa waatan marka xadiid sagaal boqol iyo afar iyo labaatanaad waa xadiid xasana qaala alimaam anasai alayh raxmat akhbarana yuusuf bin ciisa almarwazi waahiqatu faadil maxmuud bn khaylaan alcadawi waahiqa can alfadl ibni muusa الsinani wahiqaة tabtun rubama aqrab gabdhaha aamuso waxbaan akrinaynaa gabdhaha aamuso ma wadnaa darsiga waaya haddaad aamustaan wadayna insha alla jazakum اllah khayr aan ku noqdo xadiidka marka gabdhaha naga yar mashquuliyan khayr laa siiya akhbarna yuusuf بن عيسى المروزي وثقة فاضل ومحمود بن غيلان العدوي ثقة عن الفضل بن موسى السيناني ثقة ثبت ربما أغرب قال حدثنا مسعر بن كدام الهلالي ثقة ثبت فاضل عن إبراهيم السكسكي سمع عن إبراهيم بن عبد الرحمن بن إسماعيل السكسكي صدوق ضعيف الحفظ حق ضعف حق حفظه حقه وايره سي وايه can ibn abi wfa cabdulahi bn abi wfa waa saxaabi yar aabihiina waa saxaabi qaala wuxuu yidhi jaءa rajulu radi اlahu ta arda wa can abi jaءa rajulun baa u yimid ila nebi nabig sal slm faqala wuxu yhi innii aniga laa astaiicu ma awooda an aakhuda shayئa min alqur'aan qur'aanka qayb ka mxuu wax ka mid ah ma qaadan karo oo ma xifdin karo qur-aanka weeyaan dadka ilahay isku mid kama dhigin dad baan waxba xifdin karin marka adiga hala yaabin oo ilaahay ku mahadi alxamdu lilah ya alxamdu lilah hala yihahdo waa yahay facalimnii ibar shayan shay yujziinii min alqur'aan qur-aankii aan salaad ku akhrin lahaa iiga filnaado fa qaala wuxuu yidhi qul waxaad tidhahda subxaana allah walxamdu lilah walaa ilaaha ila allah wallaahu akbar walaa xawla walaa quwata ila billah subxaana allah alla weyne ayaa nasahan xumaanoo dhanka hufan walxamdu mahadna lilah alla weyne u sugnaatay walaa ilaaha ilaa xaq lagu cabda lama arka ila allah alla weyne mooyane wallaahu akbar allah ayaa wax walba ka weyn allaahu akbar allahu akbar kelimadaas ah ikhwaanii markaad qofka dhab u fiiriyo allahu akbar min kulli shay waxbaad ka baqaysaa allahu akbar waxbaad u baahan tahay allahu akbar waxaas wax weyn wax macnona maaha waxbaad rabtaa inay kuu fulaan allahu akbar allahu akbar kelimadaas qofka ilaahay subxaana wa tacala u dhabnimo u waafajiyo inuu ku dhawaaqa aamino wax habay yaraatee yani si kastood ciriiri u gasho allahu akbar ayaa hortaada taagan ood saad u daawanaysaa in waxaan dhan ay yuftucul yihiin waxba ayna ahayn xaqiiqatan marka masaladaas allahu akbar in salaad kasta lagu xirto oo ayada haddii aan lala imaanin salaadda ay xirmaynin oo salaaddii dhexdeedii waxaa weeyaan inta la socdana tanaqulaadkii o dhan allahu akbar allahu akbar allahu akbar laleeyahay kadibna markii la salaam noqsadana sida cabdulahi bn cabaas uu leeyahay cinda bukhaari nabigeena sal sl mrk salaada u salaam noqsado wax ugu horeyn maqal waxay ahayd bitakbiir marka assalaamu calaykum raxmat ullah assalaamu calaykum raxmat ullah u yidhaahdo shay u horeeyo allahu akbar hal mara kadibna astafurlah sta hakada marka masalada masalo fudud maaha masalada masalo yar maaha lakin waxay u baahan tahay ciddii iimaankeedi lahayd iyo yaqiinteedii lahayd aa loo baahany waayahay wuxuu yidhi marka waxaad akhrisaa subxaana allah walxamdu lilah walaa ilaaha ila allah wallaahu akbar alla ayaa weyn walaa xawla xeelad walaa quwata awoodna nooma sugnaan ilaa bilaahi alla weyne inuuna siiyo xaggiisa aan ka helna ma oyane saas weyaan intaa akriyo marka qofka hadduusan aqoonin qur'aanka intaas akhriya alihi subxaana allah walxamdu lilah walaa ilaha ila allah wallahu akbar walaa xawla walaa quwata ila bilah hadduusan aqoonin ka warramayna geb wixiiba waxba abahaya ya muxuu samayni iska aamusnaani qaar waay lein iska aamusnaani qaarna waxay leeyihin wix aad ka yaqaana subxaana allah kaliga aduu ka yaqaana intaan camal aad ku celcelina intaa subxaana allah subxaan allah subxaan allah subxaan allah subxaan allah subxaan allah subxaan allah taqriiban tobanaa heli jira meelahaasu iska dhihi kaba soo qaad oo subxaa lah alxamdu lilah walaa ilah allah akbar allah qawti ama in faatixada u dhiganta kelimaadkeedii laakiin wax daliiloo loo hay meeshan kama muuqdaan baabu jahri imaami imaamka kor inuu u qaada bi aamiin aaminta inuu kor u qaado ayaa muxuu ahaa ayuu baabkan u baab yahay aamiinta in madka la saaro alifka ama hamzada waa loo baahanya in la yaraa xoogaho waa loo baahanya saas laakiin in xadka laga bixiyo oo macnihii istajib laga bixiyo oo qasad yaa ay aad waa mushkilad dadka qaar xataa alifki waa ka tegaanba ama hamzadii waxay dhahayaan hami hadda waa laga guura waa la bartay laakiin meelaha qaarkood waan maqli jirnay kunaa nasmac qaarna waxaa weeyaan walaa aamiina albeyt alxaraam oo kale ay ka noqonay ya walaa aamiina albeyt alxaraam kuwa beytka xaraamka qasdayaan macnihii marka markaa tidhahda aamiin aamiin bimacnaa ilaahu inaga ajiib weeyaan laakiin markaa tidhahda in aad tirahdo maay noqoni qasad ay noqoni macnihii istajiib waa ka bixi marka baabkaas in aada la ogaado waa oo laiska ilaaliya qofka uu aamiin aamiin bimacnaa istajiib ilahi naga ajiib weyaan lakin inaad tirada aamiin waxay noqoni qasad walaa aamiin albayt alxaraam meel kale hu raadin waay xadiid sagaal boqol iyo shan iyo labaatanaad waa xadid saxiix qaala imam nasa aleh ramat lla akbarna cumar ibn cuثmaan الحمصي wa صدوq qala xadaثna بقي بن الوليد بقي بن الوليد waa taqaana صدوq kaثير التدليس عن الضعفاء أxاadiiث بقية laysat نقية فخذ minها على تقية عن الزبيدي محمد بن الوليد الزبيدي wa ثقة tبت qال أخبرني الزهري محمد بن شهاب الزهري عن أبي سلمة بن عبد الرحمن ثقة فقيه عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال في أبو هريرة قال رسول رسولك وxuu yhi صل سلم إذا أمن القاaرiu imaanka ninka qaariga ah oo salaada imaamka ah hadduu aamiin yidhaha faaminu adinkan aamiin la imaado faida almalaa'ikatu malaigtu aaminu ayadna aamiin bay leedahay faman waafaqa qofku waafaqa ta'miinuhu aamiin aamiintiisa ta'miin almalaaikatu malaigta aaminteeda u waafaqa gafar allahu alla wyn dhaafa lahu isaga maa taqadam min dembihi dembigiisu hormaray dhan ayaa loo dhaafaa saqaa'irta ay culimada u badan yihiin culimada aqlabka jamhuur ahlucilm waxay qabaan waxaa loo dhaafaa inay saqaa'ir dembiyada yaryar yihiin waxay u deliishanaan in tajtanibuu kabaa'ira maa tunhawna canhu nukafir cankum sayi'aatikum iyo wax la ah. ya iyo xadiidka salaadihii شhanta ahaa mukafiraat lima baynahuma ida اjtunibat اlkabaa'ir ay deliishanayaan waana jamhuurta ahlucilmiga laakiin fadliga ilaahay sheekhna gacan kuma hayo wadaad waxfasin gacan kuma haya ilaahay yakfiru liman yashaa cid warraba ayuu u dhaafi karaa fadliga ilahay marka meel kuma koobna laakiin culimada jamhuurta saas ayay qabaan xadiid sagaal boqol iyo lix iyo labaatanaad waa xadiid saxiixa qaala imam nasa aleh raxmat lah akhrna moxamed ibn mansuur aljawaazi wa iqa qaala xadaana sufyaan ibnu cuyeyna can zuhri maxamed bn shab zuhri can saciid ibn musayib wa iqatu faqiih cabid can abi hurayraa radi a an nabi nabig wu sl sl nabign wuxuu yihi idaa amana alqaariu qofka salaada dadka dujina oo qur-aanka ahrina markuu aamin yira ama faatixada ahrina amiin u yihahda fa aaminu adinkan amiin la imaada fa ina almalaa'ikata malaa'igtu aminu ayadan amiin ay leedahay faman waafa qofku waafaqa oo isku xilli noqdaan ta'miinuhu aamiintiisa ta'miin almalaaikati malaaigta aamiinteeda ufira lahu waxaa loo dhaafaa maa taqadam min dembi dembigiisu xurma ayaa loo dhaafaa saasuu nabigeena cadayna sala allahu alayhi waali wasalam xadiid sagaal boqol iyo todoba iyo sagaashan toddoba iyo labaatanaad cafwan wa xadiid saxiix qaala imam nasai alayh raxmat llah akbarna ismaaciil ibn mascuud aljaxdari hiqa qaala xadathana yaziid ibn zureyc hiqatun tabt qaala xadathanii macmar بن راشد الأزدي ثقة ثبت فاضل عن الزهري عن سعيد المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه قال وحير أبو هريرة qaala rasu rasulka wuxu yiri sal slm ida qaala imam imaamka haduu yihahdo hayr اlmaqduubi calayhim wala daaliin hadduu yidhahdo faquluu waxaa tiradaan aamiin faina almalaaikata malaaigta taqul waxay leedahay iyadna aamiin ayay leedahay wa ina alimaama imaamkan yaquul wuxuu leeyahy aamiin ayuu dhihi e, famuwaafaqa qofku waafaqa u haleelo taamiinuhu aamiintiisa tamiin almalaaikata malaaigta amiinteeda wafira lahu waxaa loo dhaafaa maa taqadum min dembi dembigiisii muxuu ahaa e, horumaray imaamka marka isaga aamiin waa laga rabaa غayr الmaqdubi عalayhim wala الضaliin markuu yihahda isaga amiin uu yihahdo waa marka aamiintiisa in laisku beegaa fiican haaliban malaa'igta inayn waxaa laga yaabaa aynan aamiintiisa daba marin laakiin waxaa dhacaysa ma'muumiintu waaba kasii hormaraa imaamka maba sugaayaanba ayr اmaqdubi calayhim neeftu mogta qaadana waladaliin ba ku yihahdo imaamka neefti iyo mogta ku yar xirneedo neef qaad intuu neef qaadan baa laga gaarsiini markaasu dhata kaga soo darsamay isagii isaga marki mxuu aha inuu bilaabo ayaa fiican oo ayri اlmaqduubi calayhim wala daliin xiri karo neefti xirmi marka in la yara int qofku ka neefsan camal la yara sii oo isaga marka bilowgiisi hal mar lisa jaanrogo maca malaa'igti saas in laisku waafaqo waa suuragal laakiin ilahay baa ogson wa qaybiyaadkay ka mid tahay laakiin tawfiiqaas waa muhiim adiga imaamka ayaad haleeli kartaa malaa'igta ma ogid inaad haleeli in imaamkaas marka haddii aad waafaqdo od xilligiisa aad isku beegto waxaan rajaynaa insha allahu tacala malaigta inay xilligaas ay tahay ahi waa xadiidka sagaal boqol iyo sideed iyo labaatanaad waa xadii saxiix qaala imam nasa aleyh raxmat lla abarna qutayb bn saciid an malik an shahaab can saciid ibn musayib waa soo marnay an abi salama bn abdiraxmaan inta baa soo marnay akhbaraa waxay u sheegeen abi salama iyo saciid baa iskugu tagay xadiidkan can abi hurayrata ay ka wariyeen radia allahu tacaala canhu ana rasu rasulka sal sl rsulkan wuxuu yidhi idaa amana imaamiin hadduu yihahda faaminu adinkana amiin dhaha fainahu maxaa yeelay man waafaqa qofku waafaqata amiinuhu amiintiisa tamiin malaaigta malaigta amiinteeda ufira lahu waxaa loo dhaafaa maa taqadam min dembihi dembigiis wixii hormaray ayaa loo dhaafaa baabu lmri bitamiin baabu lmri faril isfar ayuu baabkan u baab yahay bitamiini in amiin la yihahda khalfa imaam imaam gadaashiisa ayuu baabkan u baab yahay xadiidka abwaabta imaamku keena la socda abwaabta axaadiista waxa laga inu soo celceliya hataa laakiin abwaabta kuli fiqi ayaa ku jir ku wada jir dhammaantood baab kasta ood keenaan waa sida alimaam bukhaari oo kale fiqhu bukhaari fii taraajumi ayaa la yihahda imam nasaa-ina waa mxua taqriiban waa sidaas oo kale iyo maca asxaab sunanka intooda badan ama kulligoodba waayo xadiis sagaal boqol iyo sagaal iyo labaatanaad waa xadiis saxiixa qaala alimaam nasai aleyh raxmat lla abarna qutay ibn saciid can malik ibn anas can sumay sumay ninka la yihahdo mawlى abi bakr ibn cabdiرaحmaan ibn xari ninka ayaa xoreeyey waa iq an abi hurara can abi saalx adakwan asamaan الzayaat wa iqaة tabt can abi hurayrata radi اlah an arda ana rasul rasulk a sl sl rasulka wuxuu yidhi ida qaala imam imamka haduu yihahdo hayri اlmaqduubi calayhim wala اdaliin hadduu yihahda faquluu waxaa tihahdaan aamiin fainahu man waafaqat aamiinu fainahu maxaa yeelay man waafaqa qofku waafaq qowluhu qowlkiisa qowla malaaikati malaigta qowlkeeda waqufira lahu waxaa loo dhaafa ma taqadam min dambihi fadl الtaamiin amiin fadliga il baabkan ubaabi xadid sagaal boqol iyo soddonaad waa xadid saxiixa qaala alimaam nasai aleyh raxmat lla abarna qutayba bn saciid can malik can abi zinaad abi zinaad waxaa weeyaan cabdullahi ibnu dakwaan waa iqatun faqiih acraj cabdiraxmaan ibn hurmus weeyaan waa iqatun habtun caalim can abi hurayrata radi lla ta arda ana rasul rasulka sal sl rasulkan wuxuu yidhi idaa qaala haduu yidhi axadukum midkiin aamiin hadduu yihahdo wa qaalat imalaatu malagtan ay tira fi samai samada aamiin ay ka tirahdo fawaafaqat ixdaahuma midood ay waafaqda alukhraa tan kale ufira lahu waxaa qofka loo dhaafaa maa taqadim min dembihi dembigiisii wixii hormaray oo dhan ayaa loo dhaafaa saasuu nabigeen cadayna sala allahu alayhi waaalihi wasalam baabu amaba qowlu lma'muumi idaa catasa khalfa alimaam baabu qowli lma'muumi qofka ma'muumka ah oo salaada imaamka ku xiran hadalka u yidhaahdo ama wuxuu dhihi idaa catasa hadduu hindhishoodo disho hadduu yihahdo khalfa alimaami imaam gadaashii isagoo jooga salaad ku jira ayuu muxuu ahaa hindhishooday muxuu dhihi ayuu baabkan oba xadiid sagaal boqol iyo ko iyo soddonaad waa xadiid saxiixa xadiid xasan cafwan xasan weeyaan qala alimaam nasai aleyh raxmat ullah akhbarna qutay ibn saciid qaala xaddatanaa rifaaca rifaaca ibnu yaxya ibnu cabdillaahi ibnu rifaacata ibnu raafic ninkaa weeyaan masjidka bani zureyq oon habeen dhexda soo maraynay oo ku yaala magaalada madiina ayuu imaamka ahaan jiray waa saduuq ninka la yidhaahdo rifaaca ibnu yaxya can cami abihi aabbihii oo waxaa weeyaan yaxya ah adeerkii waa ke waxaa weeyaan mucaad ibnu rifaacat ibnu raafic ayaa aabbihi adeer u ah asna waa saduuq can abiihi aabbihi ayuu ka wariyey aabbihi waa ke waa rifaac ibnu raafic ninkaas adeerkiis aabbaha aabbaha ah waaa aabbihii waxaa weeyaan waa rifaaca ibnu raafic saxaabiga jaliilka aabihina waa saxaabi qaala wuxuu yihi radi allahu tacala canhuma qala wuxu yhi sallaytu waxaan tukaday khalfa nabiy nabi gadaashii ayaan ku tukaday sal l slm factastu waan hindhishooday hindhisho ayaan la imaaday faqultu waxaan ihi alxamdu lilah xamdan kaiira ayiba mubaarakan fiih mubaarakan calay kamaa yuxibu rabbuna wayarda ilahay umbaa un u furay oo futuux min allah hal mar unbu muxua duca aad u cajaaib badan ayuu ka dhacay wuxuu yidhi aamdu mahad ilah weynaya iskale xamdan mahad kaiiran aad u badan ayiban ee wanaag badan mubaarakan fiih xamdigaasu gudihiisa la barakeeyey mubaarakan cali dushiisa la barakeeyey kamaa yuxibu rabbuna rabbi siduu mxuu rabbiga naga siduu u jecel yahay ama siduu siduu jecel yahay oo yarda uu ka raali noqdo ayuu ilaahay ku mahadsan yahay ducadaasa ka soo fakatay radia allahu taala arda falamaa goortii sala rasul rasulka utukada sal slm insarafa salaadii ayuu ka soo uh, laabtay dhanka uu soo jeestay faqala wuxuu yidhi man ilmutakalimu fi الsalaa man waa kee almutakalimu qofka ku hadlay fi salaad salaad gudaheeda waa kee falam yukalimu axadun qof lama hadlay waa la baqi uma qaala wuxuu yidhi ataani mar labaad uu hadalkaa yidhi man ilmutakalimu fi salaa a qofke qofka salaada ku dhex hadlay qaala rifacatu wuxuu yidhi ibnu raafic ibnu cafraa weyaan ibnu cafraagaas maxay tahay gabadh cafraa la yihahdo wiilkeedii waa macnaheeda maxay tahay ninka la yidhi rifaac ibnu raafic hooyadii hooyada dhasho waa waa ayadii dhanka hooyada ayaa cafraa la dhihi jiray cafraa la dhihi jiray ibnu cafraa saas weeyaan somalida waa taqaanaa oo qabiil dhan baa muxuu ah, ah islaanta aydaheed ah, magaceeda loo bixiya waad aragteen marka waa iska saas oo kalea faqaala irfac ibnu raafic ibnu cafra wuxuu yidhi ana aniga yaa rasul rasuulka allow aniga ayaa hadlay qaala wuxu yidhi kayfa qult see dhahday ku celi qaala qultu waxaan idhi qaala wuxuu yidhi qultu waxaan idhi rasuulka allow alxamdu mahad lilah alweynaya iskale xamdan mahad kaiiran badan ayiban wanaagsan mubaarakan fiihi gudihiisa la barakeeye mubaarakan cali dusheeda la barakeeyey kamaa yuxibu rabbuna wayarda rabbigana siduu jeceliya una raalli u ka yahay ayuu all ku mahadsan yahay saas ayaa allah yidhi faqaala nabi nabigana wxu sl slm waladii allii baan ku dhaartay nafsii nafteedi biyadii gacantii ay ku sugan tahay laqad ibtadaraha waxa u kala degdegay u kala baratamay bidcatun wa alaaثuuna malakan dhowr iyo soddon malag ayaa u kala baratameen ayuhum yascadu biha koodii inta qaada muxuuah wanaaggaas iyo ajirkeedii oo kor la aadi lahaa ay ku tartameen nin walba wuxuu rabaa inuu asaga uu qoro uu qaado marka acmaashaas noocaasa waa doqon magarata waxay soomaalida dhihi jireen waxyaaba yar oo fadligaas intaa la eg yani macnaheed waa maqbuul ilahay agtii laga aqbalay wa wax ilahay u aqbala uu ilahay jeceliya weyaan subxaana wa tacaala marka in ah, waxyaabahaas yaryar eh, lagu dadaalo waa muhiim oonan waxbana ku kalifaynin wanaaggaas iyo fadligaan oo nabigeena ku shegay sal slm xadis sagaal boqol iyo labayo soddonaad waa xadiis saxiixun bima qablahu duuna qowlihi famaa nahnahaha famaa nahnahaha xadiidka sanad ahaan wuxuu saxiix ku noqonayaa xadiid ka oo ay isku macno yihiin asal ahaan xadiidku waa daciif laakiin sanad ka horreeyey ayuu wuxuu ku noqonayaa saxiix laakiin famaa nahnahaha oo qaybta dambe ku taalla intaas saxiix ma ahan sidaas ula jeedaa ilan wax shaahid looma hayo shaahid ah looma hayo weeyaan xadiidka sagaal boqol iyo laba soddonaad qaala alimaam nasa aleyh akhbarna cabdilxamiid ibni maxamed cabdilxamiid ibn maxamed almustam alxaraani waa iqa qaala xadaanaa mald mald ibn yaziid alqurashi weeyaan saduq lahu awhaam ismoodsiine ayuu le waana saduq qaala xadaanaa yunis ibn abi isxaaq abu israa kufi waa saduqun yahimu qaliila in yar ayuu ismoodsiin yar ayuu leeyahay can abihi abi wuxuu ka wariyey abi isxaaq muxuu ahaa camr ibn cabdilaahi asabici abu isxaaq waa iqatu caabidun ay maxaa raacsan abu isxaaq isabiici ikhtalaط fii aakhirihi waaya aad buu noo soo maraya abu isxaaq waad aragteen can cabdاljabaar ibn wail cabdاljabaar ibn wail waa iqaة laakinahu arsala can abi abihi uusan ka warin karin oo loo dhaxeeya ayuu muxuu aha toos ugu wariyey can abihi aabihi wuxuu ka wariyey wail bn xujr alxadrami wail bn xujr saxaabiga jaliilka ah wuxuu ahaa boqorada yman ayuu ka mid ahaa boqorada yman intuu soo islaamin ka hor ayuuba ahaaba kadibna markuu soo islaamay kadib kuufa ayuu degey oo ard ciraaq ayuu degey laakiin boqorada wuxuu ahaa xadaarimada ayuu ahaa nin madax ayuu ahaa radi la a an abihi abihi wail bn xujrin radi la ta qal ui wail bn xujr salaytu waxaan tukaday khalfa rasul rasulka gadaashi ayaan tukaday falamaa goortii kabara nabiga allah akbar uu yidhi rafaca yadayhi labadiis gacmood ayuu kor u qaaday asfala min udunayhi labadiis dhegood wax ka yar hoosey waa sidii aan u sheegi jirnay waaya falamaa goortii qara'a u akhri lmaqduubi calayhim alaaliin u akhriyey qala wuxu yidhi aamiin fasamictuhu waan maqlay wa ana khalfahu gadaashiis aan nahay qaala wuxuu yidhi fasamica rasul rasulka wuxuu maqlay sal slam rajulan yaquulu dhihi alxamdu mahad alweyna usugnaat xamdan kaiira ayiba mubaarakan fiih falama salama nabiyu waa xadiidka hore falama slma اnabiyu nabig markuu slmsaday min salaati salaadiisa qal wuxu yhi man saaxibu اlkelima kelimada saaxibkeed ku ahaa fi salaat salaad gudaheeda qof ku hadla ku ahaa faqaala rajul ninku wuxuu yidhi ana aniga ya rasul rsulka allow wamaa aradtu biha ba'san xumaan ulama joodino wanaagu baan ka rabay alla dhawaasha ayaan rabay in alla aan ammaano qaala nabiyu nabigan wuxu yh sal slm laqad ibtadaraha waxaa u kala baratamay ina cashara malakan toban iyo laba malag tii horantaay ahayd soddon iyo dhowr isma diidays saddex jibaar isma diidays famaa nahnahahaa famaa nahnahaa nah nahahaa shayun duuna alcarshi famaa nahnahahaa ma reebin ay manacaha weeyaan shayun shay duuna alcarshi carshiga ka soko wax haba yaraatay hakiyey ma laha weyaan yani kelimadii ilaa carshiga ay ka garta ayaa lasii waday laakiin ibaara kelimada ayada saxiix ma aha weeyaan jaamicu ma jaa fi qur'aan baabu jaamici maa jaaa fi qur'aani qur-aanka akhrintiisa wuxuu ku yimid baab uu ku aruursanya ayuu baabkan u baabya weyaan xadiidka sagaal boqol iyo soddon iyo sadexaad waa xadiid saxiixa qaala alimaam nasai aleyh raxmat ullah akhbarana isxaq ibn ibrahim alxandali waatiqatun tabtun xuja qaala anba'ana sufyaan ibnu cuyeyna can hishaam ibni curwa can abiihi curwa ibni zubayr can caaishata ragga kulli waa taqaana sooma kuwaa ma loo bahan in la sheego looma baahno waa la wada yaqaanaa radia allahu tacaala canhum caaisha bint abi bakr sidiq zawji nebi sal slm radi lah ta anha qalt waxay tir caaisha sa'ala wuxuu weydiiyey alxaarif ibnu hishaam ninka xaarif ibnu hishaam la yihahda ayaa wuxuu weydiiyey rasul rasulka weydiy sal slm keyfa yaatiika alwaxyu waxyiga suu kugu imaadaa alxaari ibnu hishaam mataqaana alxaari ibnu hishaam ibn اlmugiira ibn cabdillaah ibn camr ibn makhsuum ninkaas saxaabigood ujeedaan waxay uur wada jiifeen oo isku hooyo yihiin abujahl allahu akbar soo ma jeed abujahl ood ogsoontihiin oo fircawn hadihi اlumma ah ay walaala yihiin waana saxaabi jaliil ah radia allahu tacala canhu ardaa ninkaas la yihahda ninkaas marka mxuu la yihahdo alxaariث ibn hishaam berigii dagaalka beder gaaladuu la socday ragga laga adkaadayoo dhagaha lagu dhuftu ku jiray oo naftooda la baxsaday atxu maka fatxu maka ayuu soo islaamay marka markuu soo islaamay nabigeena sal ll slm boqol halaad oo wada gaafan in saaxa tacbiir ayuu nabigeena farta ka saaray ya xilligii eh, xunayn laga soo noqday oo kus ugu soo duma islaamnimada markii dambena waxaa weeyaan eh, ghaswat alyarmuk oo taqaanaan oo hijrada شhan iyo tobanka hijrada nabigeena dhacday xilligii sayid cumar radi la ta arda ayuu mxuah ku shahiiday naam radi la ta arda wuxuu yidhi ama waxay tiri umuna caaisha radia allahu ta ardaha sa'ala axaari ibn hishaam aya wuxuu weydiiyey rasul rasulka wuxuu weydiy sl slm kayfa sidaaba yaatiika alwaxyu waxyu uu kugu imaadaa qaala wuxuu yidhi fii mili salsalati aljaras danowga amaba gambaleelka dhawaaqiisoo kale isagoo aad u daran ayuu mararka qaar imaadaa fayafsimu canii markaasuu iga dhammaadaa waxyigii wakhtigii muxuu ahaa liihayey ayaa iga dhammaato waqad wacaytu walaal qad wacaytu aan xifdiyey canhu malagii dhawaaqiisu saas ahaa ama silsilata jaraska habkiisu ku imaanayey wax alle wuxuu wadayo waxyahay anuu xifdiyey ayuu muxuu iga dhammaadaa o wa axyaanan mararka qaarna yatamaalu lii almalaku malaga wuxuu muxuu iskugu kay suuradeeya rajulan nin caadi ah riwaayo kale waxaa noo imaan doonta fatan wiil dhalinyaro ah fa yukalimuni wuu ila hadli faacii markaasaan ma ka boday wabaan ka boday waay aan ku noqday fii mili salsalat اjaras fayafsimu canii waqad waaytu canhu wahuwa kaana ashadhu calaya waa kan igu daro oo xaalad adag ayaan gaari waxyaana mararka qaarna yaatiini wuu imaanaa fii mili suurati اlfata wiil dhalinyaro ah suuradiisa oo kale uu igu imaanayaa fayambidhu ilaya markaasuu wayiga iisoo tuuraa wayiga ii sheegaa weyaan saasuu nabigan cadayna sal sl xadiidka sagaal boqol iyo afar iyo soddonaad waa xadid qaala alimamu nasr aleyh raxmat lla abarna maxamed ibnu salma maxamed ibnu salma waa dabt waalxaari ibnu miskiin ma taqaana alxaari ibnu miskiin alimaam anasaa'i sheekiis sooma laakiinsu wax ugu qaadan jira naas dhaxantaad diri jirta sheekh nairobi dhaxanteeda lagu yiri meelaha banaanka fadhiisa meelahaas ka dhegeysa kitaabka meesha jidka ah ka warrama saas ugu qaadan jiray qisadana waa taqaanaan laguma noqonay waa yahay isna waa iqaة faqiih wاlxaariث ibn miskiin qira'aة calيh wa an asmع wاlafظ lahu can ibn qasim wa cabdiرaحman ibn qasim iqaة faqiih almisri weyn qaala xadaثanii malik bn anas bn abd alhijra can hishaam ibni curwa waa faqiihu iqa can abihi abi cumar bn zubayr waa iqat faqiih waxaa weeyaan taabici jaliil ah can caiشhata wuxuu ka wari um اmminiin radi الlah ta adaha ana اxaariث ibnu hishaam sa'ala wuxuu weydiye rasu rasulka ayuu weydiy sl slm kayfa sideeba yaatiika alwaxyu waxygu kugu imaanay faqaala rasul rasulka wuxu yih sl slm axyaana mararka qaar yaatiin wuxuu igu imaanayaa fii mili salsalati اjaras danowga amaba waxaa weeyaan gambaleelka dhawaaqiisa oo kale oo aad u daran wa huwa kaana ashadhu calay kan igu daran weyaan fayafsimu cani wuu iga go'i uu iga dhammaanay waxyigi muxuu ahaa imaadkii iyo qayladii waqad wacaytu anoo xifdiyey maa qaala wuxuu yidhi waxyaana mararka qaar yatamaal i malaku malag wuxuu isugu keekaysiyaa rajula nin fayukalimni u ila hadlay faayacii maa aquul yambidhu yambuduhu yani isu tuuraas ii tanoo isku macno fayukalimni uu ila hadlay faacii waan xifdina maa yaquulu wuxuu dhihi qaalat caaishatu waxay tihi radia allahu taala ardaha walaqad ra'aytu waxaan arkay yanzilu calayhi isagu waxyuu ku soo degay fi lyowmi maalin ashadiid ilbardi aad u qabow daran fayafsim canhu waxyi ka dhammaada marka dejintii waina jabiinahu walaal ina jamiinuhu dhafoorkiisana layatafasadu uu shumi caraqan dhidid ayaa ka di yani xilli qababo lagu jiro culayskii iyo dhibkii qabtay nabigeena sal اla alay slam waad garanaysaan suuratu iqra marka ay soo degeysay oo nabigeena uu ku jiro sal اla alay slam qaar xiro oo magaalada maka ku yeelo haddaba la tago qofkii ah, xaj iyo cumro tago wuu arki karaa uu malag u yimid hadal kale isagoon muxuu aha lala hadlin ayaa waxaa lagu yidhi nabigeena ala sl iqra akri qof adig waxba aan aqoon weligiis muxuu ahay aan luqadan kikuyada ama sawaaxiliga aanba maqlin haddii la yidhah way ongaya ka warramo afkikuyi maxa lagu dhaha ongaya qari qaar keliga waa fadhiyaa meesha waxba kama fahmi karin qofkii iqra markaasaa wuxuu yidhi ma ana biqaari aniga nin wax arin kara maahi nabig wuxu sl slam faakhadanii malagii u qabtay dhab waa cidla buurta meeshaa jirta maad aragteen kolley ragga arkay arkay wax hadda dheer waa muddo dheera la soconay fa akhadanii wuu i qabtay faqaanii majoojin yacni qof mataqaanaa la baktiina oo kale ama la ceejina oo kale lagu dhegay nabigeena sal slam xataa balaga mini اljahj ilaa xaalad yani dhib meesha u dambaysay aan gaaro ayuu nabig sal slam xaalad meesha u dambaysay nafti ma kaa bixi doontaa mise waa kugu jiri doontaa markaasaa la sii dayey mar labaadaa lagu celina iqra ma ana biqaari iqra kadibna markii afraad ayaa wuxuu le iqra bismi rabbika aladii khalaq khalaqa alinsaana min calaq iqra warabuka alakram aladi callama biاlqalm callama alinsaana maa lam yaclam ummadda nabi maxamed sal la alay slm marka waa ummad iqra iqra inaad wax akriso darajadaada oo ku sarmari cilmigaada ku kordhi waxaad arkaysaa qof wax akrin yaqaano ama culimoah ama aalib cilmiah ama daaciah amaba diintii waxun ka akrin karo ama qur-aanka xataa akrin karo oo laga yaabo in jus qur-aan uusan akrinin maalin kaamil ah oo maalin labaad soo marto jus qur-aan usan akrin oo ta tu saddexaad ay soo marto qur-aan akrin waxaan indhayga saaray nin qaari qur-aan oo ah, qur-aankana aan gafaynin oo igu yidhi aniga bisha ramadaan ayaan la sugaa qur-aanka salaadda soddonkaan istaagayaa habeen walba juskeeda qabka siin waa beriga waxay ahayd lagu dukan jiray tahajudkana saddex saddex juz waa taqaanaan inta ku dukan jirna halkan saddexda juzoo tahajudkana gabaan ka siinaya qur-aanka marna wuxuu ku dhamaynayaa taraawiixda marna wuxuu ku dhamaynayaa tahajudka waana xasan asawt markaasay u damaynayiri kitaabaan kala furo iyo qur-aan ahriyo soo masaaib maaha yani qofkaas qof musiiba nicmo iyo musiiba isugu tagtay ya nicmo iyo musiiba isugu tagtay marka alcumuum ummadda nabi maxamed waa ummad iqra nabigeena marka intaan la marinaa iqra bismi rabbika aladii khalaq khalaqa alinsaana min xalaq iqra warabuka alakram aladii callama bilqalm alqira walkitaaba callama alinsaana maa lam yaclam in cilmiga asaas ay u tahay iyo nabigeena sal slam inta loo mari inuu wax akriyo waad ujeedaan marka darsi adagaa ku jira diinta marka lasaga ciyaara oo hadda aan dan laga lahayn oo cidda cidda rabta ay ku tumanaysa oo annagana aan saa u daawanayn nabigeena wax loo soo mari waad garanaysaan bilowga horeba naftiis inay baxdo ku sigtay eejaa lagu lagu dhegay nabigeena sal slam dila adlaydin xerxere adinkana mushkiladda waxaa weeyaan sheekh waxaa weeyaan nabigeena markuu le sal l slm fadribuuhunna ya garaaca darban hayra mubarix markuu nabig sal slm fiiriye culimadu wati ay dhihi jireen faraqa go-a iyo waxaa weeyaan faraqa marada iyo ha lagu soo soomeyn xadiidkan uu ku cadya darba hayra mubarix yani garaac aanaan barar keenayn annaga hadda garaaceena hayr mubarix muxuu ahaa ayr hayra qaatil ma aan isku haynaa nafta ma ka goynaa qofku ma ka dhici mise mayan muxuu ahaa midka nabigeena sal alla alay slam xaala mucayana oo isaga waa nabi waxa loos ina sanulqi calayka qawla haqiilan wax aada culus hawshaas xitaa aad ku jirayood intaas halkaas fuula buurtaas buurta qaar xira markaad fuushaan waxaa loo soconaa muddo aada u dheer inaad horta meesha fakowga tagto u korayso markaad tagto haddii habeen ay tahay maalin xataa waa kabaqi iska lafaben waa meel mugdia ah. had deertaan maanta oo intaasoo nal ay sacuudiga ay ku xireen magaalada maka yacni buurtaas naftaa ku qaban ma iskumadi eh, habeen horta sheegin rajo lagama qabo meeshaasuu ku jiraa halkaasuu baryayaa usbuucaad joogayaa wuu usaad qaadanaya halkaasuu ku cibaadaysanaya diyaar garaynay ahayd xaalad khaasay ahayd afartan sano nin jiro waxa weyaan oo ilaahay uu halkaas u doortay oo kadibna eh, humuumta iyo diin oo dhan lagu aamina waxyiga ilaahay loo dhiiba tarbiya khaas waa ninkaas hawl khaasa lagu wada sheekh hawl khaasa ku socotay laakiin cunugan miskiinka oo hayru baaliq baaliq ah oo waxaa weeyaan toddoba sano jiro ama shan sano jira sida maska u dil una deliishay marka muxuu ahaa nabiga asaa la yeelay jira jira <laughs> daliil ma noqonaysa kule xaalada waad aragteen inta hadda ay bahashaan imaaday waxyaabahan oo social media inta dhowrkaan sano soo dhaafnay canug waxaan arkay gobolada soomaaliya oo khaasatan waqooyiga xaggeed xigta canug lagu dili kow dhaqan cilm meelaha laga keenay afar iyo toban sano jiray macalink siduu u garaacay u garaacay kow dhintay inaad aragteen aan fila qarkin social media la soo dhigay yani waxaa la koobi karmaa dhibaabka dhaca qaar baa waxaa ka taga urka qaar baa dhabarka bash ka dhahayaan qaar baa waxaa weeyaan islaamnimada ugu baxayaan ninaan mar waxaas la sheekaysta wuxuu dhahay adduunka waxaan ugu necba kitaab qur-aan iyo iyo masaajid iyo iyo iyo qur-aan adduunka mama maqli karo inaan maqashiin markaasaan ku yiri maxaa maaa maxaa kugu diray imtixaan ku haysto oo kugu diray qur-aanka iyo masaajidda maxaa yihiin macalinka iyo macalinkii macalinkii ilmihii moogta macalinkii waxaa loo bahanya inuu train inuu qaato tadriib ilmaha kala duwan yihiin qaar ayaa waxaa weeyaan fahmigooda culus xifdiga qaarna halki hal mar markuu maqlo wuu xifdini labada xunug waa isku jir waa isku da isku labis weeyaan wuxuu le kanba wuu xifdinaya adig maxaad u xifdin laad shaydaanaad sooma war shaydaan maaha tabartiisa intaas ilahay awsaan ku ogsoon waxaa la rabaa marka ka isaga inaad aayar kitaabka qur-aanka aad ka barta muxuu ahaa aad aad tirahda war intaad ku tukan lehna bara ma garate oo allahu akbarti aad xifdisiisa inta kalena kitabka qur'anka ad ka barto ood weliba canugan fahmada badan inaad eh, niyada saa ugu dhisanto in waad socotaa suurad fulaana dhamaysi aqala shay waad muraajacaad ku noqon doontaa qalbiga loo dhis oo canugii muxuua waalid loo noqdo nabigeena sal l slam siduu u laqmi jiray ilmaha sheekha xuseen marka hadda la fiiriyo yani xaalad waxay ahayd annaba caadi ahayn halkaanuu saaranayaa canuga xataa aad lucbadii wuxuu ku ciyaara ay ka dhintaan markaasuu imaanaya u tacziyeya nabigeena sal alla alay slam yani ayagoo meel eh, intuu imaado muxuu ahaa haakada wuu la kaftamaya yani ayagoo xanuunsan oo booqanaya xaalad waxay ahayd ilmaha nabigana kulami jir sal l slam weligiin ma maqashay nabi maxamed canug qur-aan ku garaacay ama qof bini adam qur-an ku garacay ma fi gacan laguma hay garaac marka maba la diidana oo ta'diibka wax imaan kara waa weliba khaasatan ilmaha cafaarida aho madax adagoo oo diidan wixii laakiin ha noqdo wax yani canugii casabkiisii iyo laftiisii iyo hilibkiisii iyo iyo ataa maqaarkiisa aan wau geysanayn oo un adiga mid kale mararka qaar in la garaaco waba kuma sugna wax maslao kusugan ma laha waxaan garanayaa meelaha qaar oo ilmaha lagu cadaadin jiray dugsiyada nairobi ku oli jiray ka mid a ah. ilmihii ka soo baxay boqol kiiba konton ka badan ama ka badan intaa iyada waxay noqdeen wax oo yani duurka gale kolley ragga qaar waa yaqaanaan dugsiyada qaar oo ilmaha la laan jiray ilmihii ka soo baxay waxaa weeyaan mooryaan yani super power jiri imtixaan waxay noqdeen ummaddii loo soo diray dilkaas la dila ayagoo ka tababarna waan la qabsanaan nin waxaan garanayaa hadda dugsiyada qaar lagu garaaci jiray inta la isu qabta laba qofaa horay gadaal kala qabani afar afar mid gacantaasu qabanaya wuu taagi mid kale gacantasu qabanaya wuu taagi lugtaas midaa taagi marka saa loo taagi waxa loola soo baxa bahasha masayd mataqaana tii masaydi oo maliyaan ya magaceed gaaw yaawiyo shaabuga masaaid maarata goonta baabuur laga samey ayaa marka aad macalinka ula soo baxaya ilaa uu ka daala marka isaga anna waan taagana ilaa uu ka daala isaga ood ka qaldhigo waxaan sheegaya ninka wax garaacay canuga sidiyaa loo garaacaya hataa ilin kama soo baxaysa hal mar ilin kama soo ilinta u socoto u socoto waa dhamaanay marka khalaas iyo ohinti canuga marka uu qaldhigaya xaggaa lagu tuuri ragga ayagahay waxay noqdeen yani afarit haddii aad taqaanaan waan naqaana ragga ayaga hadda ya kaas a khalaas waayahay xadiidka sagaal boqol iyo شhan iyo soddonaad waa xadيث صaيح qala imam النسي عليه رحمة الله أخبرna qتayب بن سعيد qال xdثna أبو cawاnة الوضاح بن عبد الله يشكري wa ثقة عن موسى بن أبي عائشة الهمdاني وثقة cاabد يرسل عن سعيد بن جuبير ثقة ثبت فقيه بن عباس رضي الله تعالى عنهma في qowlihi عزa وجل laa تxarik ha dhaqaajinin bihi qur-aanka markaad akrinaysa lisaanaka carabkaada litacjala bihi inaad u degdegto ama ku degdegto ina calayna dushanaga ayuu ahaaday jamcahu qur-aanka inaan ku kulmino oo qalbigaada aan ku kulmino wa qur'aanahu inaad akhriso annaga ayaad naga rabtaa markuu jibriil ku waxyoona carabka dhaqaajini iyo degdega iska joojiya nabigu yihi sal slm qaala wuxuu yidhi kaana wuxuu rasuulkaaskaan nabi nabigan sl slm yucaaliju mid kala kulma min atanziili qur-aanka lagu soo dejinaa shidatan dhib aad ayuu mucaalajo oo xarba badan weyaan yucaalaju min atanziil shidda wa kaana wuxuu nabigeena sal slm yuxariku shafatayhi labadiis furooda ayuu dhaqaajin jir nabigena sal slm markuu jibriil waxyiga akhrina isna uu dhaqdhaqaajina wuxuu ka haakada hay qaala allahu caza wajal alweyne wuxuu yidhi laa tuxarik bihi lisaanaka litacjala bih ina calayna jamcahu qur'aana qaala wuxuu yidhi jamcahu inaan ku kulmino oon gelino qur-aanka fii sadrika xabadkaada uma kadibna taqra'uhu aad akhriso annaga ayaad naga rabtaa faidaa qara'naahu markii annaga aan akhrino oo biwasada jibriil jibriil uu muxuu ah qur-aanka ugu dul akhriyo fattabic raca qur'aanahu akhrintiisa waada ilaahay aa muxuu qalbigiis ku shubo weeyaan qaala wuxu yidhi fastamaca qaala wuxuu yidhi rabbigeen waxaa fasira muxuu ahaa ninka la yihahda ibnu cabaas qaala wuxuu yidhi fastamic lahu qur-aanka dhegeysa wa ansit u dheg raarici fa kaana rasuulka wuxuu sal sl ida ataahu jibriilu istamac qur-anku isu dhegeysan jiray o faida faida nalaqadha markuu taga jibriil qara'ahu kamaa aqra'ahu siduu ugu akhriyay asna u akrinaya marka ilahay qalbigiis ku shubi jiray saas ayuu leey ninka la yihahdo cabdullahi bin cabaas radi allahu tacaala canhuma waana xadiidka isaga fi lbukhaari wa muslim xadiidka cashirka u dambey insha allah tabaraka watacala ma caawa sagaal boqol iyo lix iyo soddonaad waa xadiis saxiixa qaala alimaam nasr aley raxmat lla akhbarana anas bn cali aljahdami ninka nas bn cali jahdami ah waaa l qaadinimaa loogu yeehi wa iqatun abtun markaasuu qaadinimada diiday alqudaat alaaa qaadiyaani fi naar waaxidun fi ljana somayn qaadinimada waa wax khatar ah qaadinimadan ha u malayn midaan maxkamadda oo dowladda lacagtu siin bas maaha haddii laba qof ay ku dhahaana kala saar xataa macalinka waa qaadi macalin dugsiga waa qaadi macalin madrasada waa qaadi macalin iskuulka waa qaadi imtixaanaadka la qaada waa yani xaalad khatar ah weyaan baabkaas meeshaan kore un muxuu ahaa dadka ma bes qadaaga meel buu soo geli waa yahay qaala wuxu uhi ambana waxaa noo warramay cabdilacla ibnu cabdilacla saami iqatun abu humaam haddii la yihahdo oo huunyadaas wuu nici jiray wuu xanaaqi jiray qaala xadaثana macmar ibn rashid alasdi iqatun faadil habt can zuhri can curwa ibni zubayr can ibnu mahrama ibnu mahrama waa almaswar ibnu mahrama alqurashi weeyaan isagii aabihiiba waa laba saxaabi radia allahu tacala canhuma ana cumar ibn khaaab radi allahu ta anu arda qala wuxu uhi cumar samictu waxaan maqlay hishaam ibnu xakiim ibnu xisaam ninkaas ayaan ka maqlay xakim ibnu xisaam wiiluu dhalay oo la yidhah hishaam ibnu xakiim ibnu xisaam ayaqra'u suurata alfurqaan suurat alfurqaan isagoo akhrina ayaan maqlay fa fiiha wuxuu akhriyey xarf xuruufan xuruuf ayuu ku akhriyey lam yakun uusan ahayn nebiyullah nabiga ala sal slm aqra'an iyaha mid i baray siduu nabiga iigu akhriyey ama ii baray si aan ahayn asagoo akhrin ayaan arkay hadda beryaan sooma arkin Eh, aimada qaar markay akrinayaan suuradaha qaar sooma yeeryaabtaan suurad <laughs> se loo akrina sooma dhahdaan sidaas oo wa tabtaas oo kale wa faqra fiiha wuxuu akri xuruufan xuruf lam yakun usan nabiyullah nabiga ala sl slam aqraniyaha mid ii akhriyey qultu waxaan man aqra'aka hadihi suura suuradan yaa ku akhriyey suurat furqaan yaa ku baray qaala wuxuu yidhi rasuulu llaahi sal ll slam rasuulka alla qultu waxaan idhi kadabta waa gaftay kadabta beenaad sheegtay maaha akhta'ta weeyaan slafka iyo saxaabada nabigeena sal slm kadaba ibnu cabaas markay caaisha leeda radi llh ardaha yani wuu gafay waa beenti ma aha waaya kadabta waad gaftay maa haakadaa sidaan ma ahaan aqra'aka mid kugu akri rasulka sal slm mid saan kuu baray ma ahaan weyaan faahadtu waxaan qabtay ayuu sayd cumar leey biyadii gacantiisa dhab gacanta ku dhege aquudu anugu uhogaamin u wada ilaa rasul rasulka a sal slm faqultu waxaan ku idhi yaa rasul rasuulka allow inaka adiga aqra'tanii suura furqaan suuraة اfurqaan adiga ayaa ii akhriyey oo i baray wa inii ana samictu waxaan maqlay hada ninkan hishaam ibnu xakiim ibnu xisaam yaqra'u fiiha isagoo akhrina xuruufan xuruuf lam takun aadan ahayn aqra'ataniiha mid aniga sidaad ii bartay amaad igu akhri sidaan ahayn isagoo akhrina ayaan arkay faqaala rasul rasulka wxu sl slm iqra yaa hishaam hishaam u akhri faqara'a wuu akhri kamaa kaana yaqra' siduu u markii aan soo qabanayey oon ku soo siduu u akhrinaya unbuu u akhriyey faqaala rasul rasuulka alle wuxuu yih sl slm haakada sidaanbaa unzilat lagu soo dejiyey sidii aan mxuu ahaa aniga aan ku haystay ayaa loo sugay oo la irsaan ayaa lagu soo dejiyey uma kadibna qaala wuxuu yidhi nabigeen ala sl iqra yaa cumar cumarow adna akhri faqara'tu waan akhriyey faqala wuxu yidhi hakada unzilat saana loo soo dejiyey subxaan allah uma kadibna qaala rasul a wuxu yh sl slm ina alqur'aana qur'aanka unzila waxaa lagu soo dejiyey calaa sabcati axrufin toddoba xaraf ayaa lagu soo dejiyey ayuu nabig yihi salى اllahu alayhi wali waslm xadiidkan imaam tirmidi na waa soo saaray bukhaari muslim waa soo saareen masaladan marka calaa sabcati ahruf waxaa loola jeeda waa isku qabsaday toddoba iyo soddon qowl tafsiirkan calaa sabcati ahruf ayaa culimada iskugu khilaafeen soddon iyo iyo toddoba qowl qowlka ugu raajixsan waxaa weeyaan almuraadu السبعة الأوجه من المعاني المتقاaربة بألفاaظ مختلفة waxaa weeyaan waa todoba wجهi iyo maعaani isku dhadhow oo lafdiya iyo eraya kala duwanna ah waxaa weeyaan qorta haddii aad rabtaan المراad السبعة الأوجه min almacaani اlmutaqaariba bialfaadi mukhtalifa aqwaasha la sheegay waxaa ka mid ah waxaa weeyaan lahjaadka carabta waxaa ka mid ah todobada qiro hadda la yaqaano tobanka maaya todobada ayaa ka mid ah laakiin may todobada ma noqon karta lanna qira'aadka mutawaatirka kaligeed ayaa toban qira ah marka laakiin wax kale macno haba yaraatee qur-aanka ma arkaysid qiraadkaas lahjaadkaa kala duwan soomaalida hadda meel arbaaadim soomaalida hadda yani laga soo bilaabo waqooyi somalilan meesha hadda loo yaqaano ilaa halkaan hadda aan joogn laga imaado soomaalida ma isku lahjadaan maya hal shayaa nin walba u yaqaana magac gooniah laakiin shaygi waa shaygi intaas bas waa wax kale maaha marka awjuhda ayada ah saas ayuu qur-aanka rabbigeen subxana wa tacala kusoo dejiyey ummadda in ciriiri ayna gelin ayaa qasadku u yahay hada wallahu aclam wsal اllah wslm cla cabdi rasul mustafaa